bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd masaladii xalay aan noogu dambeysay oo ku saabsanayd iibinta biyaha aan soo tafsiilinay araa kala ficlan jirto masalada khilaafkeedu eh, ma urursana ma koobna macnaha oo masala alimaam الnawowi caleyh raxmat اllah fii صaxiixi muslim fii kayrihi wuxuu isagu ku qaydayaa biyaha waxaan la iibin karin markay iibintu sabab u noqonayso in dadka daaqa loogu diido oo wuxuu ku qaydayaa riwaayadii saxiix muslim iyo keyrkii ku timid waxaan soo sheegnay siday muxaqiqiin badan rajaxayaan inuu sawaabku yahay inaan la kala qaadin taa markii la maro waan soo kala qaadnay biyaha hadduu ruuxii u baahan yahay oo ciddii gacanta ku haysayna ay ka iibinayso si kale ayna ku siinayn isagiina u baahan yahay asagu inuu iibsado waa u bannaanta ka iibinayo xaaraan bay ka tahay shekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah fi majmuuci alfataawa uu masaa'il dhowra noocaasi ku keeno wuxuu leeyahay waxaa jira masaa'il mucaamalada labada ruux dhex maraysa kan bixinaya ee shayga u baahane lacagta bixinaya tuusan dambaabayn laakiin midka lacagta qaadanaya uu dambaabayo waxaa ka mida maalan xaq kaa ah xaq kaa ah, ah haddaad si kale ku weyd inaad lacag ku bixiso laaluush ku bixiso mooye ama inaad gadato mooye ama xoolahaagiioo lagugu qabsaday inaad qaar ku furato mooye ka qaadanaya xaaraan bay ku tahay adigase waa ku bannaantah suwarkaasay marka ka mid tahay marka adiga haddii biyihii aadan si kale ku heli karin inaad gadato mooye adigu dembi kuma lihi laakiin kaka kaa gadayaa dembi ku leh masalada labaadi waxa weeye sarfa sixiga waxaa loo yaqaanay dowladuhu ay shucuubtooda siiyaan asal ahaan waa inay dowladdu ay mujtamaca ama bulshada biyaha iyadu inay qaado wey oy u tawfiiriso biyaha ayadoon ka gadan haddiise laakiin muhimaddu ay tahay dowladdiina waxay ku daboosho ma hayso dadkiina biyihii waa ubahay biyina kharash bay u baahan yahay si ay isu wadaan marka dadkii kharashkii ha laga qaado ha lagu socodsiiyo taasina mushkila ma leh waxaa la mida ah maalan caalasha ku yaala meelaha maala magaalooyinka xooluhu ka cabbaay lacag baa laga qaadaa meeshaa lagu socodsiiya waxaa la diidan yahay oo keliyata inuu nin gooni ama koox gooni ay ka ganacsato oo wixii soo baxa iyagu jeebka ay ku ritaan oo cunaan taa waa iisi laakiin sidii muxunaha uu ku socon lahaa jenereetarka iyo shidaalka iyo siduu isu wadi lahaa dadka haddii lacag looga qaado iyagii baa loo khidmaynaya xoolahoodii baa loogu khidmaynaya taas iyada iib maaha taasuna iibka ma soo gelayso marka inahaas ayaan rabnay inaan kaga noqono masalada iyada mm. mm. mm. midda dambe ma fahme laakiin midda horeo biyaha waraha galaya la iibinayo waan ka soo hadalnay biyaha waraha iyo kuwa ceelashada ceelasha kuwa barkadaha kulli waa isku xugun kulli waa isku xugun xalaan soo sheegnay meelay kaga baxaysana ma jirto ruuxii biyo uusan u baahnayn gada oo baahidiisa ka siyaasan meelay kaga baxaysa ma jirto biyahan ilaahay baa dadka ka dhexaysiiyey adiga juhdigaad ku bixisood warta u samaysay ama ceelka u qoday ama barkada u samaysay biyaha adigu maada soo gelina ilahay baa soo geliyay daaqaa ilaahay bixiyo kalu ka dhigaya dadka waxaad kaga xigtaa maadaama juhdi meesha kaa galo dadaal kaa galay baahidaadaa la hormarinaya wixii baahidaada ka siyaasan inaad gadda ma lihid inaad dadka ku calaqunaqabaysaysana ma lihid waa xuquuqdoodii waa inaad fasaxda sidaa wey masaladu siay u badan tahay waana masle khilaaf xogan ku jira wacan ibni cumra radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi naha wuu reebay rasuulu sal lay slam rasuulku wuxuu reebay can casbi lfaxli yani neefka qoodha ah biyihiisa ama abaahintiisa faxliga waxaa la yidhahdaa waa neefka qoodha ah ee ama saarta ama abaahiya dhadigga wuxuu noqon karaa geel wuxuu noqon karaa lo wuxuu noqon karaa muxuu ahaaye ari wuxuu noqon karaa fardo kulli marba hadduu yahay midka muxuu ahaayey labka ah ee muxuu ahaayey rimiya dhadiga rimiya hadduu yahay waxaa la yidhaahdaa saxli baa la yidhahda saxli kulli way soo wada gelayaan marka ayib marka kuwaasi saarashadooda ama abaahintooda ayuu nebigu reebay salawaatu rabbi wasalaamu calayh maxaa laga wadaa diyaha ama camalka ay qabanayaan natiijada ka dhalanaysaa in la iibsado la kala gato ayuu rasuulka reeb sal lay slam rawa buhaari ba weriy fi xadiidi jaabir waxaa ku sugan fi saxiixi muslim nahaa can bayci diraabi alfaxli macnaha mxuuka laga wadaa midka qoodha ah saarashadiisa iibsigeeda ayuu nebigu reebay salawaatu rabbi wasalam caleyh saas wey maa ayib taa iyadaa waxaa qaba inaan biyaha xoolaha la kala iibsan karin lana ijaari karin oo neefkaaga qoodha xoolaha ii fuulo ha ii saarto ama ii muxuu ahaaye iga kire ama muxuu ahaaye iga iibi inaysan bannaanayn waa sida daahirka xadiis ka muuqdee culimada badankood baa qaba xanafiyada shaaficiyada iyo xanaabilada intuba saas macana maxaa yeele waxay leeyihin waa waxaan qiimaysnayn shayga marka la kala gadanayo waa inuu qiimaysan yahay waa midda labaadee waa waxaan macluum ahayn la aqoonin lama yaqaano qadarkiisa lama yaqaano ratigani ama orgigani ama muxuu ahaayey eh, dibigani markuu meesha hawsha qabto adiga miyaad garan inuu meesha biyo kusii daayin kale ya macluumba maaha haddana meesha biyaha kusii daaye wixii la rabay maqsuud bu ahaa inuu ilmo meesha ka dhashay ahayd ilmihii ma dhalanay iyaguna macluum maaha wax la ogyaha maaha marka jahaaliye qarar baa ku jira midda labaad waxay leeyihin waa kayru maqduurin calaa tasliimihi shayga marka la kala gadanayo waa in laysu dhiibi karo adiga biyaha ku jira muxuu ahay ratiga muxuu ahaay ku dhex jira waxaad intaad soo qaado dadka aad gacanta u gelin karta may waa majhuul waa ayru macluum waa kayru maqduurin calaa tasliimihi lama dhiibi karo wax gacanta laga dhiibi kara maa wbittaali lihadihi lasbaab buu xaaraam wey yahay ma banaan jahaliya arar baa ku jira jahaliya arar baa ku jira waxaa kaleeto iyadana ay tahay waa waxyaalaha laysugu ixsaanfalo waxyaalaha laysugu ixsaanfalo waay maaha waxyaalaha layska iibiyo haddiise laakiin ruuxii markaad ergiso u siiso oo tiraada rataygayga qoodhaa kaxayso ama muxuha wankan kaxayso ama organ kaxayso hawshii markuu soo qabto kadib intuu kuu soo celiyo uu xoogaa kuu soo raaciya aydaan ku heshiinin karaamaa la yidhahda marka waad iska qaadanaysa taladiiday maxay tahay tala diidan yahay waa inaad ka ijaarto ama marka horeba wax kula heshiiso ood ka gaddo taa lama ogola laakiin hadduu isagu wax kuusoo garto karaamaa la yidhahda waxaana kutusaya taa iyada xadiidka tirmidi iyo ay soo saareen min xadiidi anas ana rajula min kilaab nin reer kilaab ah fasa'ala nabiya nabiga weydiiyey sal lay slam can casbi lfaxli neefka qoodha ah saarashadiisa iyo biyihiisa fanahaahu markaasuu nabigu ka reebay sal lay sl maya ha iibinin buu yidhi hana ijaarin markaasu wuxu uhi ya rasuul allah inaa nutriqu faxla fanukram buu neefka qoodha ah baanu xoolaha ku darnaa si u abaahiyo markaasaa nala karaameeyaayo waxoogaa baa naloo naloo keenaayo karaamayn iyo maamuus farakasa lahu fi lkaraama nabigu sal lay sl marka wuxuu u ruqseeyey waxoogaagaa maamuuski iyo karaamada waa u ruqseyey rasul qaata buurta iyada ayb waa xadiis saxiixa wey inay karaamadaasi banaan tahayna waxaa ku tegay alimaamu shaafici caleyh raxmatullah farqi baa udhexeeya daynta lafteedaada saabsan daynta in wax la saarto oo wax laga faa'iido waa xaraam laakiin ruuxii aad wax daymisay hadduu war dayntaydii unu ii keen boqolkii kun aad iga qaadatayn ii soo celi kasoo faa'iideyso kalimaada kula heshiina hadhow markuu soo celinayay buu toban kun kuusoo raacay kana male waa nooc maamuusa ah. ah, raxima allahu cabdan muxuu ahaa samxan idaa qadaa waida iqtadaa yani haddaad gudayso inaad samxi tahay way fiican tahay nabigaas samayn jiray salawatu rabbi waslamu caleyh yani wixii lagu sameyey ixsaan baa lagu sameeyey ixsaanka lagu sameeyey ixsaan baa looga jawaaba taa waa baabulixsaan waay laakiin hadday noqoto yani mucaawado iyo wax kale wax isdhaafsi hadday noqoto maya min hada albaab bay tanina la mid tahayo in la kala iibsado ama ijaar lagu kala qaato maya laakiin haddii laysku karaameeyo inta laysa siiyo kadibna ixsaan noocaasa ah wixii ku yimaada dhib male sidaasaa xadiidkaasi kutusaya nabiga ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh wa canhu ana rasuula lahi sal lay waslam caalamiyan hadda waxay ka mid tahay manida xooluhu waxay leeyihiin muxuu ahaay bangiyo kaydiya waaba la gadaaba masalan lo-da hadda aada loo isticmaalaa lo-du way kala duwan tahay lo-dan candhada waaweyne caanaha leh marka la doonayo masalan lo-da nooca kalea ah in lagu beero manidu meel bay taallaa biyuhu meel bay yaallaan waa la gadaa suuq lagu kala iibiyaaba jiraba waa laysku tallaalaa marka si ay ama nooc dhexdhexaada usoo baxdo ama noocan caanaha badan kuugu noqoto ama noocan inagu aynu dhaqaneen muxuu ahaayey xooga badane hilibka ay u noqoto tallaan noocaasaa lagu sameeyaa marka biyaha la qaadayo waa la kala gataa waa la kala gataa kadibna waa waa lagu beeraa taa wey marka waa nooc ka mida noocyada nabigu diidan salawatu rabbi wasalam aleh saas wa canhu ana rasuul sal alay wasalam jaabir cabdillahi ama ibni cumar wa canhu ibni cumar wa canhu ibni cumar waxaa laga warinayaa ana rasuul sal alay slam rasuulku nahaa wuxuu reebay can bayci xabali lxabala kuwaasi riman ilmaha uurkooda ku jira iibintiisa alxabala waa jamcu xaabil xaabilkana waxa la yidhahda waa neefka rimowa xabaladana waxa la yidhahda alxabala waa saas laakiin xabalka maxaa la yidhahda xabalku waa master asalkiisu laakiin hadda waxaa laga wadaa ilmaha uurka jira marka midda riman ilmaheeda uurka ku jira taa iibinteeduu nebigu reebay wey xabalulxabala ayb ah. wa kaana wuxuuna ahaa xabalulxabalahaasi beecaasi wuxuu ahaa noocaasi baycan bayc buu ahaa oo yabtaacuhu ay wax ku kala gataan ahluuljaahiliyati dadkii islaamka ka horreeyey jaahiliyada waxaa la yidhahdaa islaamku intuusan imaanin oo nebiga lasoo saarin carabtii noolayd ee jaahiliyadii diin la-aanta ku noolayd baa la yidhaahdaa yani ahlujaahiliya iyagaa la dhahay shirki iyo jahli iyo balaayan ku noolahay ayb kaana wuxuu ahaa baycaasaa laynoo sheegaya kaana wuxuu ahaa alrajulu ninku yabtaacu mid gata aljazuura geeluu gadan jiray aljazuur waa geela ama lab ha ahado ama dhadig ha ahado wuxuu ku gadan jiray geela ilaa an tuntaja ilaa ay ka dhasho annaaqatu hashi uma kadibna tuntaja ay ka dhasho allatii midii fii banihaa ayada uurkeeda ku jirta mutafaq alayhi buhaari muslim baa soo saare wlafdu lafdigana libuhaariy muslim tafsiirkaas oo xabalun xabala in saa lagu fasiro beeca noocaasa in lagu fasiro tafsiirkaasi ibnu cumar buu ka sugan yahy ibn cabdilbar siduu jasminay ismaaciili iyo khaiib iyana waxay ley khaiib albaqdaadi naafic oo ardaygii ibnu cumara buu ka sugan yahy ibnu cumarna waa ka sugan yahe naaficna waa ka sugan yahe rag dambeeyena waa ka sugan yahe tafsiirkaas tafsiirkaasaa marka laisku khilaafay xabalul xabala garanay oo waa neefka riman uurkiisa waxaa ku jira weeye in la kala gato laba tafsiir bay marka isugu khilaafsan yahi tafsiir waxa weeye waxaa la kala gadanayaa geela hilibkiisa waa kawaan leh hilib buu gadaya hilibka marka la gado oo laga qaato lacagtii hilibkaas baa wakti loo qabanaya wakti aan ku siin lahaa lacagtaas baan kuu qabanaya waxaan kuugu mudaynayaa oon ku odhanayaa inta maalinka ay dhasho hasha hebla ah ee riman ilmaha uurkeeda ku jira maalinkuu soo baxo ayaan lacagtaadii ku siinaya hilibkana markaasaan ka qaadanaya ama ma ahee xashaa hiblaa ee riman ilmaha uurkeeda ku jira markuu dhasho oo uu koro oo u weynaado oo uu rimo oo uu haddana dalo kaas dalidiisa baa lacagta kugu siin doona waana lafdigan inoo yaalla sida tafsiirkiisu yahay tafsiirkan hadda inoo yaalla sidaasuu ku cadi lanna muxuu yidhi kaana arajulu yabtaacu ljazuura geeluu gadan jiray ama hilibka geelna iska dhashay ilaa an tuntaja annaaqatu ilaa hashu ka dhashay hilibkii waa la kala qaatay ama geelii la gata waa la kala qaatay maxaa laaban lacagtii sooma lacagtiia marka waxaa lagu mudaysanayaa ilaa an tuntaja annaaqatu hashan riman ilaa ay dhasho o uma kadibna ayada dhalideeda kugu siin maaye uma kadibna tuntaja ay dhasho allatii midda fii banihaa caloosheeda kusii jirta midda ay uurka ku sido maalintay dhasho maalinkaasaan kusiin lacagta kusiinaya tafsiirkaasi waxaa maray culimo badan maalik iyo shaafici iyo keyrkood baa maray tafsiirkaas waxayna leeyihiin cillada markaa loo reebay beeca noocaasa waxa weeye waxaa ajalka lacagta loo qabtay iyo muddada loo qabtay baa majhuul ah sooma leanna haddaad tidhaahdo hashan riman markay dhishaan dhashaan lacagtaadii ku siinaya goormay dhali doontaa wey wakti xadidan bay leedahay ya wakti xadidan ma leh ayib ma dhali doontaa mise ma dhali doontaa su-aala inayna dhalin baa udhici karta soo ayib hadday dhasho ma bil kadib way dhali doontaa ma saddex bilood ma afar bilood ma shan bilood goorma ayaduna waa majhuul haddii marka lacagta badeecada wakti aan la garanayninoo majhuula lagu xidho caqdigu waa buraya beec waa guraya waxaad tihi maalan badeecadan aan kaa iibsanaya ayadii waan qaatay lacagteeda waxaan ku siin doonaa xujaydu markay xajka ka soo noqdaan wax jira ma xujaydu goormay soo noqonaya qaar waxay soo noqdaan xajku markuu dhammaado qaar dal iska daahaan qaar meeshayba hadday doonaan muddo iska sii joogaan waa wada xujay soma marka ajalka lagu xidhay baa majhuul ah wa jahaalat lajal yuaddii ilaa yani fasaadi alcaqdi sidaasay shaafici wax maalik cilladu marka waxay leeyihiin lacagta lafteeda ma aha shayga la kala gadanayana maaha shayga la kala gadanayo waa hilib ama waaba geel noolo waa iska cadiyo waa kan meeshan taagan yahay waa iska cadiyo waa la kala qaadanaya sooma kaa jahaala kuma jirto laakiin jahaaladu waxay ka gashay oo khaladku ka yimid lacagtii la kala qaadanayana waa iska cadda laakiin lacagta waktiga loo qabtay baa wuxuu yahay wakti aan caddayn oo majhuul ah hashaydu markay dhasho ama ilmaha uurkeeda ku jiro markuu dhalo kulligooda majhuul ciladaa darteed baa loo diday jahaaliya qarar baa ku jira sidaasi waa tafsiir tafsiirka labaad axmed iyo isxaaq iyo ibnu xabiib almaliki iyo tirmidi ayaa maray culimada luqaduna waa u badan yihiinoo uu ka mid yahay abu iyo abu labaduba laba nin bay kala yihin oo waxay leeyihiin tafsiirka iyagu waxay ku fasireen baycu waladi naaqa alxaamil fi lxaal bay dheh ilmaha xashan uurkeeda ku jira ama saca uurkiisa ku jira in la kala gato wa oo aad tidhaahdo war hashan riman ilmaha uurkeeda ku jira wuxuu doona noqdo lab iyo dhadig wuxuu noqdaba iga gad waan kaa gaday meeqaad iga siinaysa waxaan kaa siinhayaa muxuu ahay toban kun qaada tobankaa kun baad qaadatay waxa meesha ku jira la kala gatay waa majhuul marka sooma ma yaqaana waxani muxuu noqon doonaa ma lab buu noqon doonaa ma dhadig buu noqon doonaa ma dhalan doonaa ma naafuu ku imaan doonaa miyuu baktin doonaa sooma markana sababta loo reebay tafsiirkaa marka la maro cillat nahyi waxay noqonaysaa waa jahaalat lmabiic silcadii lafteedii baa jahaala ku jirta tii hooda muxuu ahaa jahaaladu waxay ku jirtay muddada lacagta loo qabtay tafsiirkan marka la marana shaygii la kala gabanaya laftiisabay jahaala ku jirtaa soma shayga la kala gabanayo shuruuda beecana waxaa ka mid a ay fuqaadu isku waafaqsan yihiin shayga la kala iibsanayo waa inuu yahay shay macluum ah shay ruuxa iibsanayo uu og yahay wuxuu yahay waa inuu yahay tegi doona hadday jahaala ku jirtoo la garanaynin shayga iibkiisa waa baatil min buyuuci alqarar waljahaalu galaya markaas macna tafsiir kaloo isla qoladaasi ay qabaan baa jiroon ka fogeyn oo dhahaya waxa la kala gadanayaay ma aha neefka uurka ku jira hashaa uurkeeda ku jire waa hashaa uurkeeda neefka ku jira neefkaasi neefka ilmaha uu uuraysan doono ee ilmaha uu rimi doono ee qaadi doono kaas wadaad wax la kala gadanayo sooma sanna waa uun jahaaladii jahaalo kasii daran tafsiirka haddii la marana wuu kasii daran sooma leanna kan uurka ku jiraay inuu dhalan lama yaqaan hadduu dhashona inuu rimi doono lama yaqaan inuu madhaliisu lagu abadhaci karo sooma hadduu hadhow rimona inuu dhali doono lama yaqaan boqol jahaalaa isa saara marka jahaaladii baad sii badatay adigu ama kan hadda uurka ku jira ka dhig ama kan uurka ku jira mid uu qaadi doono ka dhig uu uuraysan doono rimi doono mid aad ka dhigtaba marna silcadii bay jahaala ku jirtaa tafsiirka kalena jahaaladu waxay ku jirtaa muddadii iyo ajalka lacagta loo qabtay labadadubana caqdiga way fasaadinayaan marka waxay ahayd buyuuc ay carabtu islaamka ka hor wax ku kala gadan jireen bay ahayd saas way macana wa kaana wuxuu ahaa ah, nahaa nabigu u reebay sal lay slam can bayci xabali lxabala kuwa riman xoolaha riman neefka yani ilmaha uurkooda ku jiray riman yihiin kaas iibintiisuu nabigu rabay sal lay sl daahirka xadiiska markaad intaa ku koobto waxaa kuu soo baxaysa waxa la kala gadanayo inuu yahay ya uurjiifka sooma saasuu ku cadiya laakiin tafsiirkan dambe baa dhowr tafsiir ay mareen markay fasirayeen saxaabiga iyo taabiciinta iyo tafsiirkooda wa kaana wuxuu ahaa baycan buu ahaa beec oo yabtaacuhu ay wax ku kala gataan ahluljaahiliyati dadki islaamka ka horreeyey oo see weye kaana arajulu ninku wuxuu ahaa yabtaacu mid iibsada aljazuura wa fii riwaayatin laxma aljazuuri saasay ku timi macna ah, geela hilibkiisuu iibsan jiray aljazuurana waa geeliyo nool luxuma aljazuurna waa geela hilibkiisii labada ku noqdaba isku mid wa ama hilib ha la kala gato ama geela laftiisiiba ha la kala gato kaana rajulu ninku wuxua yabtaacu mid iibsada aljazuura ilaa an tuntaja kelimatu tuntaja mabni lmajhuul bay ku timaadaa mabni lilmacluum kuma timaado saasaa luqada carabiga lagu xifdiyey marka musamaa laga laqmaynaya ilaa an tuntaja ilaa ay ka dhasho annaaqatu hashi ilaa ay ka dhasho uma kadibna tuntaja ay ka dhasho allatii midii fii baطnihaa uurkeeda ku jirtay ilaa taa dambe ay dhasho ayaa lagu kala iibsan jiray geela ama geela hilibkiisa muttafaqun caleyh walafdu lilbuhaari wa canhu radi allahu canhu yani beycaasi inuu baatil yahay oo beyca noocaasii burayo waa bilijmac khilaaf kuma jiro laisma xusin wa canhu radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku naha wuxuu reebay can bayci lwalaa'i walaha iibintiisa wa can hibatihi iyo hibayntiisa in bilaash lagu bixiyo muttafaqun caleyh buhaari muslim waa soo saaray walaha inagii xalay soo baranne inama alwalaau liman actaqa xadiidkii bariira markaynu soo marayn walaha waxaa la yidhaahdaa waa calaaqo sida calaaqada nasabkao kale ah oo dhex maraysa addoonka iyo sayidkiisii xoreeyey mar hadduu xoreeyey gacan iyo nicmuu ku leeyahy nicmadaasaa waxay isu bedelaysaa ilaan addoonkii xor buu noqday nicmadaasaa waxay isu bedelaysaa xidhiir sida xidhiidhka nasabkao kale ah saas daraadeed baa nebigu wuxuu ku fasiray luxmatun ka luxmati nasab saasmaa walaha noocaasa marka ma wareego ma wareego ma gadmo oo ma dhahaysid addoonkaagii aad xorhaysay welihiisiibaa suuqa geynaya yaa iga iibsanay oo igala wareegay la ma hibayn kartid oo ma dhihi karaysid addoonkaygii welihiisii ayaan hibaynahayaa hebelo waan ku siiyey igala wareeg maya ma wareego laakiin haddaad dhimato waa la dhaxli weligu wuxuu ku wareegayaa dadkii ku dhexlayay saas maala dadkaasaa walaha yeelanaya dhaxal ahaan waa u wareegaa laakiin iibna kuma wareego bixinna kuma wareego bilaash laanna nasabkao kale waay soo ma nasabka ma la gadi karaa wax nasabkaygii baan gadahayaa maanta suuku yaalla yaa iga gadana ma suroogta ma suroogi warnasabaygii aan kugu wareejiyay igala wareeg lama suuroobi karto ma hibeen karti sooma saasoo kale waa laakin adag ku soo aroorayo lacnadu ku timid ciddii u nasab sheegata cid aan nasabkiisa ahayn cid aan aabbihi ahayn ciddii ku abtirsata faqad kafara baa soo aroortay inuu malcuun yahayna waa soo aroortay lianna ansaabta waa in la xifdiyo nasabka waa inuu xifdisan yahay oo ilaa shay saas macana sida nasabka uusan u guuri karin bay weluhuna u guuri karin weligiisaasa laleeya mawlaa fulan baa laleeya mawlaa fulan mawlaa fulan wahaakada naha wuu reebay can baycin walaayo can hibatin muttafaqun caleyh wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi naha wuxuu reebay rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu reebay can bayci alxasaati qururuxa iibkiisa qururuxa xasaadku waa jamcu xasar mawaaxid lxasaad alxasaatu waa hal xaqo qururuxa alkuu dhagxyana marka la jamciyana alxasa baa lagu jamciya ayib wa can bayci algarari kedada ama kedinta beeceedana nebigu waa reebay sal lay sl rawahu muslim baa wariyey buyuuc fara badan oo jaahiliyadii carabtu ay ku mucaamaloon jireen waaye markuu sharcigu yimidna la joojiyey maxaa yeeli mafaasid bay xambaarsan tahay beeca koobaadi ee meesha laba beec buu inoogu sheegay laba noocoo beeca ka mid a ah. beec waa beecu lxasaa lxasaan beeca quruuruxa ama dhagaxa yararka ah ayib wuxuu ahaa bay leeyihi ruuxa ninka baa'ica ah ayaa wuxuu ku leeyahay aduu dukaan joogaa lagu imaanaya markaasaad ninkii lacagta watay wax kaa iibsanaya waxaad ku leedahay dhagaxaasaan tuurayaa marada uu ku dhaco intaasay kaaga gadantay bal dukaankaa dhex joogta markaasa waxaad leedahay dhagax yar baad haysaa dhagaxaasi shayguu ku dhaco kun shilin buu kaaga gaday oo talo muxuu ku dhici doonaa ya wax kastaa suroobi wax qaaliyuu ku dhici wax rakiisuu ku dhici sooma ama wuxuu dhahayaa dhagaxaasaan tuuraya dhulka intuu gaadho dhul buu iibinaya dhagaxaasi intuu gaadho ayaa waxaan kaaga iibiyey hal malyan oo dhagaxan kol xageedu gaari doonaa dhulka la kala gadanayo ma cadda sooma marada iyo shaygu ku dhici doono ma cadda waa baaqaal wax u kala gadan jireen saas man bayculxasaa kaasaa la yidhaha bayculxasaa sababta loo reebayna waad ka garan kartaano jahaalaa ku jirta iyo qarar shaygan lama garanayo waa nooc khamaara waa sooma nooc mukhaatara a ah way ma garanayso isaguna ma garanayo lacagtii isla sheegtay laakiin shayga la kala gadanayo ma cadda mar hadduusan shayga la kala gadanayo caddaynna jahaalaa ku jirto ma banaana in la iibsado isagana uma banaana inuu iibiyo adigana kuma banaana inaad ka iibsado saas maa waxaa kaleeto la dhici karaysa in la yidhaahdo aad kulli shaygaa soo gelaya aribaa masala meesha u jooga xayn ariyaa meesha u joogta qadiic min alhanam markaasuu leeyahay dhagaxaasaan tuuriya neefka uu ku dhaco shan kun buu kaaga gaday oo talaba mid yar buu ku dhici ma mid cayilan buu ku dhici mid naafac buu ku dhici ma mid weydsan buu ku dhici lama yaqaano sooma lacagtiina la sheego jahaalaa ku jirta silcadii baa jahaala ku jirta marka baycun xasaan kaasaa la dhaha waxaan u tegi doonaa baycu lmunaabada iyo yani baycu lmunaamasa iyo ayagana noocyo noocaa ku yara dhowna waan u tegi doonaa insha alla tacala oo buyuucda muxaramka ee bannaanayn maan bicl xisaan waa kaa marka culimada qaarkood waxay ku fasirayaan oo isagana la mid ah labada ruux markay wax kala gadanayaan intay wada joogaan oo ayna meeshay wax ku kala gateen ayna ku kala dhaqaafin nin walba khiyaar wuxuu u leeyahay inuu ka noqdo beeci khiyaarulmajlis baa la yidhahda beecu wuxuu laazimaa markaad kala dhaqaaqdaan haddaad kala dhaqaaqdaan ka noqod ma leh allahuma inaad ixsaan u samayso iqaana la yidhahda laakiin asalka caqdigu wuxuu ku laazimayaa bitafaruq markaad kala dhaqaaqdaan intaad wada joogtaan xaqa inaad ka noqon karta adaa iska leh ninkani marka wuxuu ku leeyahay shayga waan kala gabanay ha laakiin markaan dhagaxaa tuuro caqdigii heshiiskiina dhex maray waa laazimay adna kama noqon karta adna kama noqon karto dhagaxna doon tuuro dhagaxa tuuridiisu markaa muxuu burinayaa wuxuu burinayaa khiyaarkiibuu burinaya sooma xaqii uu ruux lahaa ee khiyaarka inuu ka noqdo uu lahaa baa dhagaxa tuuridiisu markaa burinayaa sidaasuu baatilku noqonaya tafsiirkaana waa tafsir culimada qaarkood ay marayaan ayib beeca labaadee xadiidku sheegay waxa xadidka abu hureyra waxa weeye waa beycu lgharar beycu lgharar waxaa laga keenay min gara yagiru waa khatarta waa duyuucda khatarta ku jirta oo maxaa laga wadaa wuxuu leeyahay siday macrab iyo keyrkii ay leeyihiin duyuucda qararka waxaa la yidhaahdaa waa waxa aan baatinkiisa iyo caaqibadiisa iyo wuxuu ku dambaynaya aan la garanayn duyuuc qarar baa laydhahda duyuuc fara badan baa meeshaa soo gashay waa majhuul lcaaqiba la yidhahda cidibtiisa la garan maayo lama yaqaano wuxuu ku dambaynaya maalan waxaa soo gelaya hadda samaynaan baycu xabalin xabala samaynaan soo maray caaqibadiisi wuxuu ku dambayn doono miyaa la yaqaana maya waa buyuucul harar buu ka mid laanna haddii la yidhahda neefka uurka ku jiraa la kala gatayna lama yaqaano wuxuu ku dambayn doono sooma waa majhuul caaqiba buyuucul harar bu ka mid haddii la yidhahda ajalkii lacagta lagu xidhayna waa majhuulo wuxuu caaqibadiisa lama yaqaano isagana sidoo kaleeto buyuucul harar buu ka mid tusaale waxa u noqon kara sidoo kale shayga maba dhiibi kartidba shayga maba dhiibi kartid maba sallimi kartidba masalan addoonkaagii cararay ama neef kaa cararay oo lumay oodan gacantaada ku jirin baad gadaysaa war yaa raadsanahayo iga gataan leeda anigu waa waa soo qaban wahee ka quustay laakiin nin raadsano iga gataan rabaa maba dhiibi kartid adig yaaba soo qaban wahee waxaad soo qaban weydi miyaa dad ka gabay arar baa ku jira qararkuna wuxuu ka imaanayaa shaygan fakaday ma la soo heli doonaa mise lama soo heli doono soo majhuululcaaqiba ma buyuucdin ararku ka mid idhibtiisa walma yaqaan ayb waxaa ka mid a ah masalan almajhuul lmutlaq wax laga garanayo shaygan aad gadayso mau jiraba waxaa tihi shay baan kaa gaday waa meedaad iga siisa waxaan kaa waxaan kaa siiyey muxuu ahaay ama waxaan kaa gaday koor baan kaa gaday ba warda rikoodyadu badanee noocee shirkadee samaystay may rikoordu baan kaa gaday ay meeqaadsiis kun shilin baan kaa siiyey kuntiis ka tir waa majhuul mutlaq sifo male nooc male waa majhuul mutlaq arar buyuucda qararka waxaa gala shaygu waa mucayan laakiin qadarkiisa lama yaqaano waxaa tidhi bariis baashoori ah oo bakistaaniyan kaa galay laakiin qadartee waan kaa gaday adiga lacagta imisa kun shiliska keen kunkii baad dhiibtay qadarkaad gadatayna ma mataqaanid bariis inuu yahay la garay noociisana la garay laakiin qadarkiisa lama yaqaan wuxuu ka mid yahay buyuclqarab jinsigiisii baan la garanayna buyuclqarab ka mid sifadiisii baan la garanayna buyuclqarab ka mid buyucda qarabku marka aad bay u fara badansa saas asalka marka ararku wuxuu galaa buyuuc aad u fara badan waana asbaabta iyo cilalka buriya cuquudda caqdiga hadduu galo waa buraya saasman ayib saas daradeed baa imaamu nawowi caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay beyculkararka iska reebidiisa iyo diididda ay shareecadu diiday waa aslun cadiimun min usuuli kitaabi lbuyuuc buu leeyahy waa asal weynoo kitaabka beeca usuushiisa waaweyn ka mida ah, masaa'il badan baa la gelaysa oo la koobi karayn sida addoonkaa fakada iibintiisa sida shay aan gacantaadaba ku jirin macduumun jirinba inaad gadayso majhuul inaad gaddo shay aadan dhiibi karan inaad gaddo shay muxuu ahay aadan milkigaagaba ku jirin inaad gaddo inaad muxuu ahaa malaygaa badda isaga jira iyo badanoo badweyn ah welina malayba ku jiraan kaa iibiyey ma soconayso saas maan ma soconayso dowladaha sameeya tijaarada caalamiga waxaa lagu leeyahay dowladdu waxay la heshiinaysaa shirikado caalamiga waxay leeyihin ka kullumaysta badda waana idin ka gadnay mallaygaas oo maxaad naga gadeen qadarkee macadda wax intee leeg baanu heli doonaa macadda waxaanu idiin idinay inaad ka kallumaysataan lacagintaa leegna siiya caqdi xaaraama wa leesh laana jahaala ku jirta malayga ma sallimin ma aad sallimi karaysid badweyn buu ku jiraa ma iibsan kartid buyuucu qarar buu ka mid ayb waxaa ka mid ah inaad tidhaahdo neefkayga xoolaha hashaydan canqadeeda caanaha ku jira baan kaa gaday homeeqa intaasaan kaas oo talo maxay dhiiqi doontaa maxay dhiiqi doontaa laa yaqaan sooma wahaakada majhuulu lcaaqiba oo dhan waxaa la yidhaahdaa waa min buyuuci lgharar min buyuuc lgharar baa la yidhahda hadda masalan buyuucdeena mucaasirka waxaa gelaya mucaamalaadka mucaasirka waxaa gelaya waxaa loo yaqaano alta'miin altijaari oo waxa la yidhahdaa inshuransiga ama cayniska noociisa ganacsiga oo dhan baa soo gelaya noocyada kala duwan mid caafimaad ku saabsan ha noqdo self insuranciga la yidhaahdo life insuranciga ha noqdo kan baabuurta ha noqdo comprehensive midka dhahaan macnaha full insuranciga ha noqdo midkan saad baasiga la yidhahdo ha noqdo kulligii midka tijaarigoo dhan waa xaraamo marba hadduu tijaariya tijaari waxaan kaga ixtiraabaynaa insurance waxaa jira la yidhaahdo atamiin tacaawuni oo caalamlislaami ka jira oo noocan ka gedisan laakiin noocyadan wadamada gaalada laga isticmaalo kulligood waa xaaraam asbaabta loo xarimay ayaa waxaa ka mida sabab ka mida asbaab dhowraa ku jira oo caqdiga burinaya sabab ka mida waxa weye waa ararka biy aarbu ka mi arar xaggee kaga jira arar wuxuu kaga jiraa markaad adigoo bixinayso lacagta lagaa qaadayo ee kambaniga siinayso ma taqaanid shilka aad ka cararayso ma kugu dhici doonaa mise kugu dhici maayo miyaa taqaanaa ma taqaanid waa majhuululcaaqiba ma taqaanid hadduu kugu dhaco meequu kallifi doonaa kharash intee leeg buu kallifi doonaa adiguna ma taqaanid kambaniguna ma yaqaan marka uu kugu dhacahayo imise xoolaa buu kambanigu kaa qaaday oo kaa hayaa isaguna ma yaqaano adiguna ma taqaan soo ar iyo jahaalo maa ar iyo jahaala ah kufka kaaga darane ribada labadeeda nooc baa ku jira riba riba alqadl iyo riba nasiya labaduba way ku jira muqaamara ku jirta cilal caqdi sharciya buriya oo ka madan maba jiran inshaaasi saas daraadeed baa culimada mucasiriinta jilligood waxay isku waafaqeen inuu xaaraam yahay allahuma wixii anqimada jira ay nagu qasbaano dee markaa lagu qasban sida kan caamkahe muxuu ahaay baabuurta loo isticmaalay saabbaatiga la yidhaha ee haddii aadan gelininba baabuurka aadan muxuu ahaay aadan kaxayn karayninba dowladuhu waa kala duwan yihiin falya waxaa jira midka caafimaadka xataa dadka ku qasba oo inaad ku jirta wey aadan waddankaba joogi karayn wixii dowladuhu qasbayaan waa daruuro ahaan laakiin wixii aan lagugu qasbaynin oo khiyaar kaaga furan yahay waa xaraam saas maana ayb ciladeed ku jirtana waa ararkaasa ku jira waa sabab asbaabta ka mida ah, caqligaas ku buray alimaamu maalik iyo axmed ibnu xambal iyo keyrkood waxay ka soo istinoodeen ararka wixii xaajadu keento oo laga maarmi waayo maalan waxay tusaale uga dhigaan gurigoo kale marka la kala gadanayo guriga guryaha marka la kala gadanayo qaar baa dhulka ku jira qaarna bannaan ku yaallaa qaar baa marka mas-uula ah. soma waxay leeyihiin gurigii lama faaqi karo salkiisii inteebu dhulka ku jira ma soo ogaan karnee dhagaxa meesha ku jira noocewey ma masoo garan karnee xaaje ahaan baa loo ogolaaday waxaa ka mid a ah waxyaalaha bini aadamku cuno ee qeybtii laga cunahay ay dhulka ku jirtaba sida basasha iyo toonta iyo dhulkayda ku jirta ayadoo dhulka ku jirtaa lagalagabanay waxa meesha ku jirana lama yaqaan oo baadileeda hala fufujiyo hala soo saaro soo fasaadi mayso marka waxuu leey lilxaaja maalik iyo axmed iyo madhabkooda waxoogaa meesha alla baaqa ku jirtaayo waana midkuu leeya shekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah madaahibta maadada ka hadasha waxyaalaha dhulka ku jira qeyb ka mida ah, ay aaqan tahay madhabka maalik iyo axmed baa ugu fiican buu leey markuu madaahibta muqaaranaynaya macna ayb wa canhu radi allahu canhu ana rasuula sal lay slam rasuulku qaala wuxu yhi waxaa kaloo la yidhahdaa oo iyaduna meeshaa gelaya attaabicu taabic baa la yidhaha attaabicu taabic shayga marka asal ahaantiisa isaga loo qasto iyo markuu shay isaga ka muhiimsan uu iska raacsan yahay wuu kala duwanya markii isaga uu maqsuudka yahay waa inuu macluum yahay waa inuu ogyahay oo la garanayo ruuxa gadanaya waa inuu ogyahay laakiin shay macluum ah yuu iska daba raaci karaa isagoo majhuul ah maala waxaa misaal u noqon karaa ha shariman ee shan jirka ah iyo hasha aan rimanayn ee shan jirka ah ma isku beec ma ya isku beec ma tee qaalisan hasha riman baa qaalisan inay qaalisanaato maxaa keenay ya ilmaha uurka ku jiraa keenay sooma ilmaha uurka ku jira qiimaan la siiyey laakiin markan hooyadiibu raacsanya hooyadii oon aragno meeshan inoo taagan oo hashan ah yuu raacsan yahay isaga gooni looguma qastin marka hadduu taabic yahay taabicnimadaasi waa ku soconaya dhib male waa meesha la yidhahda attaabicu taabic saas kaa unbu iska raac iska dabagalay laakiin haddaad tidhahdo isagan gadanayaa keligii baan anugu rabaa ma soconaysa maya waataan hadda kasoo soo hadlayna xamalan xamalaan kaga soo hadalay marka min hada albaab guriga intiisii badnaa bannaan ku yaallaa inta gudaha ku jira waa taabic wataabicu taabic wa anhu radi alahu canhu ana rasul lahi sal lay sl rasuulku qaala wuxuu yihi man ishtaraa ruuxii gatay acaaman cunto ruuxii gatay falaa yabiichu yuusan sii iibinin xataa yaktaalahu ilaa uu soo beegto ah, ilaa uu soo beegto la soo wareego iktaala kaala wakaala iktaalka waxa marka adigu soo beegato kaalana waxaa la yidhahdaa markaad adigu beegto oo dadka u beegeyso dadkii waad u beegeysaa dadkii waa kaala wareegaya kaala la yidhahda adaa la soo wareegaya iktaala la yidhahda weylu lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun ayagaa la soo wareegaya waida kaanuuhum aw wasanuuhum yuksiruun markay dadka u beegayaanna way dhimaan markay iyagu soo beeganayaanna way oofsadaan saas man marka waxaa laga wadaa xataa yaktaalahu ilaa uu soo beegto oo uu la soo wareego xadiikan riwaayaadkiisa qaar ka mid ah waxaa ku tigi xataa yastawfiyahu bilkayl ilaa uu la soo wareego beegid uu kula soo wareego ayb saas daraadeed ayaa cinda albukhaari nebigu sal lay slam xadiidkaas wuxuu ku leeyahay man ibtaaca طacaaman falaa yabiicahu xataa yastawfiya riwaayo kale waxay leedahay ida btacta faktal markaad gadanayso shayga markaad gadayso soo beego la soo wareeg ayib waxaa xadiidka ujeeddadu ay tahay shay aada iibsatay adoon la wareegin ha sii gadan adoon la wareegin ha sii gadan maxaa yeelay haddii adoon la wareegin aad sii gaddo wuxuu geli doonaa beec maa lam yadman shay aan damaanadaada soo gelin ood gaday buu noqonaya see lagula soo wareegaa wixii cunto ah in la beegto oo ninkii lahaana kuu beego adiguna aada beegato mar haddaad beegatood la wareegto abaale markaas ka faaiido iido iibsa markaas laakiin haddaadan la soo wareegin oo ninkii aad ka iibsatay uu ku jiro milkigiisa iyo damaanadiisa ku jiro ma sii iibin kartid oo kama riibki kartid cuntada keliyana maehe sida raajixa waxaa soo gelaya muxuu ahaaye waxyaabaha la kala gato o dhan waana masle khilaafiyo aimadu isku khilaafsan yihin aimadu isku khilaafsan yihin qaarna waxay le wana imaan doona imaan doonaa qaybo ka mid a ah. xadiista qaar ka mid a ah wana imaan doonta maxaa la diidan yahay marka lagu leeyahay cuntada ha iibinin ilaa aada soo beegato shayga ha gadin ilaa aada la soo wareegto waxaa la diidan yahay sidiisaba faa'iidada shayga aad ka faa'iidaysahay waxay ku xidhan tahay in khasaarihiisa iyo damaanadiisa aada leedahay alkharaaju bidamaan aw algurmu bilgumni qaacida wey shayga faa-iidadiisa waxaad yeelan kartaa marka haddii dhib ku yimaado dhibkaasi adiga soo gaadhay waa macnaha laga wado inaad damaanadiisa leedahay haddaadan damaanihiisa iyo khasaaradiisa lahayn oo adiga ayna kugu dhacaynin faa-iidadiisana ma yeelan karta kaba soo qaad masalan cuntaad gadatay ruuxiibaad ku heshiiseen lacagtii baad siisay maadan la soo wareegin bakhaarkiisuu ku jiraa isagaa weli haysta intuu weli isaga gacantiisa ku jiro hadduu dhib ku yimaado ma aduu kaa gurtay mise isagu ka gurtay ya isaguu ka gurtay leanna weli muusan kuusoo wareejin sooma hadduu isaga ka gubanahayo khasaarihii isaga ku dhacayo seebaad u gali kartaayoo ribxiisa u yeelan kartaa soma oodmuu khasaarihiisu kugu dhici karaa wuxuu kugu dhici karaa markaad kala soo wareegtood bakhaarkaaga gashato ama soo beegatood wiilkigaaga soo geliso ood gacantaada uu galo ood guddoonto xilligaa haddii dhib ku yimaado soo dhibka adigu soo gaari maayo markaasaad geli kartaayo ka faaidi kartaa laakiin shay aan muxuu ahay aadan damaanadiisa lahayn kama faa'iidi kartid axaadiista macnaha kutusay kuwo kala inoo imaan doonto aad bay u badan tahay mucaamalada noocaas mucaamalada noocaas aad bay u badan tahay faashiimaa la kala gadanaya alaabbaa la kala gadanayaa ayadoo ruuxii aad ka iibsatay weli aan ka soo wareegin baa haddana suuqa luu sii geynayaa waa la sii gadaya riix iyo faaida rag baaba ka noolaaday waa ala beycu mawsuuf maaha marka waa beycu acyaan faahfaahintaa ka ziyadsan usiin doona insha alla tacala ma cumradii khaas ku tahay mise kulligaa soo wada gelaya ayib wa canhu radi allahu canhu canhu waxaa laga warinaya waa weliba abu hurayra canhu abu hurayra waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi naha wuu reebay rasuulullahi sal lay slam rasuulku wuxuu reebay can baycatayni laba iib oo fii baycatin hal iib dhexdiisa ku jira laba iibo hal iib isla ah rawaxa wariye axmedu axmed baa wariye wanasaa-iyu nasaa-i bayhaqi ibn wasaxaxa waxaa saxiixiyey atirmidiyu wibnu xibbaana sidoo kale waxaa saxiixiyey alimaamu nawowi cabdilxaq ishbiili sanadkiisana waxaa kaloo taxsiiniyey sheekh albani caleyh raxmatullah xadiiska marka waa sugan kadalika ibnu mulaqina wuu saxiixinay wuu sugan xadiis weli abi abu daawuud waxaa u sugnaaday ibnu xibbaan iyo xaakimna way la wariyeen inuu nabigu yihi sal lay aslam man baaca ruuxii iibiya beycatayni laba iib oo fii beycatin hal iib isku ah laba iib oo hal iib isku hal iib isugu dhex jira ruuxii gada falahu waxaa u sugnaaday awkasuhumaa labada beec midkooda nusqaanta badan midkooda yar ee nusqaanta badan buu leeyahy oo uu qaadan aw amase hadduu kaa nusqaanta badan qaadan waayo aw iribaa ama ribuu leeyahy laba mid ama midka dhiman buu qaadan ama haddii kale ribuu qaadanaya xaakim wuxuu yihi xadiidkaasi markuu soo saaray kadib saxiixun calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay waxaa kaloo saxiixay xadiidka siyaadadan isagoo wata ibn xasmi sheekh albaanina wuu taxsiininaya xadiidku labadiisa qaybadu waa suguntaa walow ziyaadadan dambe oo man baaca baycatayni falahu aw kasuhuma aw iriba hadal badani ku jiro culimada qaar baa ka doodaya man doodbadaka axaadiis kaloo u markhaati kacaysaa jirta uu ka mid yahay xadiidka matala ibn abi shayba iyo cabdirazaaq ibni xibaan iyo tabraani ay soo saareen min xadiidi cabdillahi bn mascuud oo nebigu yuri sal ly wasalam yani safqataani fii safqatin riban safqataani fii sadqa safqada waxaa la yidhahdaa waa heshiis heshiis laba heshiisoo isku dhex jira ah waa ribo irwaabuu sheeku ku saxiixinaya axmed iyo ibni xibbaan waxay ku wariyeen laa taslixu safqataani fii sadqa ma haboona oo ma banaana hal heshiis oo laba heshiis oo isku dhex jirta waa heshiis heshiis kale ku dhex jira isagana muxuu ahaayey waa sumeyn xadiistaas e marka tafsiirkooda lagu kala tegay aw safqataani fi safqa tafsiirkeeda lagu kala tegsan yahay dhowrka tafsiir ee ugu muhiimsan baan rabnaa inaan ku gaabsanno tafsiir wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa inaad tidhaahdo shaygan intaasaan kaa siinayaa hadduu kaash yahay oo lacagtiisa hadda isiinayso waa siddeetan shilin haddii aada dayn ku qaadanaysana waa boqol shilin waa laba beec wax la kala gadanayo waa hal safqo waa hal heshiis haddana waa laba beeco markuu dayn yahayna waa beec markuu kaash yahayna waa beec baycataani fii bayca sidaas qaar baa culimada ku fasiray ragga tafsiirkaa maray waa rag aada u badan waxaa ka mida taabiciga xadiidka warinaya simaak ibnu xarbin waxaa ka mida moxamed ibnu siriin oo isagana taabiciga taawuus cabdiwahaab ibnu isxaaq ibnu cataa sufyaan athawri alimaam alawsaaci ibnu qutayba oo imaamkii luqawiga ee muxadidka ah ibnulmundir wuxuu u tiiriyey ra'yigaas imaam maalik iyo isxaaq ibnu rahwiya waxaana doortay ra'yigaas iyo tafsiirka macnaha leh ibn xibbaan sheekh albani iyo keyrkood waxay qabaan marka laba sicir in loo kala sameeyo badeecadu ayaa laga wadaa baycataani fi bayca tafsiirkooda markaan marno falaha aw kasuhuma aw iriba macnaheedu muxuu noqonaya marka shayga waxaa tiri ama waa siddeetan hadduu kaash yahayna waa siddeetan hadduu deyn yahayna waa boqol labadooda keebaa yar marka sideetanka soma ama sideetankaad qaadan ama haddii kale ribaad geli falahu awkasuhumaa oo sideetanka ah aw iribaa oo ah boqolka ah soma sidaas waa tafsiirka qoladaasi mare sheekh albaani baa aada ugu nusreeyey baxsi dheer buu ka qoray oo silsiladiisa saxiixada ku taalla yani xadiidka nambarkiisu uu yahay laba boqol maxaa jira laba kun saddex boqol iyo labaatan iyo lix baxsi buu ka qoray sheekh ra'yigaasi qoladaas waa jirta qolo kale waxay ku fasireen xadiidka beeca loo yaqaano beeculciinaha oo xadiid goonihi ku soo arooray beeculciinahana waxaa la yidhaahdaa in aada ruuxa silcada kaga iibiso ayada oo dayn ah qiimo qaaliya aada ka siiso haddana adigii isla adigii aad ka iibsatood kala wareegto qiimihii deen ahaan aad ku siisay qiimo ka raksanna aad kagala wareegto say noqon kartaa nin baa kuu yimid wuxuu ku weri jabaan beriisaan u baana laakiin lacag ma wato waay jabaanka ragistan beriiskaan ku dayminaya kun shilin baan kugu dayminaya waad siisay markuu qaatay buu wuxuu ku yidhi wanigo kaashdoon baan ahaaye lacag baan rabay jabaankan ima anfacaye jabaanka dib iga iibso waay meeqaad siinaysa sagaal boqol iga siiso anuu kaashiraadis baana sagaalkii boqol baad kagala wareegtay maxaad ku leedahay marka ya boqol shilin baad ku leedahay oo boqolkan xaggee buu ka yimi loo xeeladay si ribo loo xeeladaystabaa meesha galaye jawaankani farsamo un meesha la soo geliyey buu noqdee laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan kun shilin kun shilin iyo sagaal boqol baa laysku gaday soma sagaal boqoloo kaasha ah, iyo kun shilinoo daynaa laysku gaday boqol kuna halkaasuu ka soo baxay jawaankan miskiinka ana sir iyo khayaano baa meesha loo soo geliyey oo xag laysku gatay oo haddana isdheer soomaa marka saas maana dirhamun bidirham oo uu wax la dhex geliyo bayculciina la yidhaahdaa waa noocyada loogu xeeladaysto ribada loogu xeeladaysto tafsiirkaasay culimmada qaarkood mareen waxaana u nusreeyey baycatayni fii bayca oo saa ku fasiro aada ugu nusreeyey ibnu taymiya shekhusa ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnulqayim oo madhabkaas aada ugu nusreeyey oo waxay yidhahdeen xadiidka macnahaasa laga wada haddii sidaa la yidhaahdo falahu awkasuhuma awiriba say noqonaysaa marka waxay noqonaysaa war ninkaadan jawaanka markuu dadka dayminahayena qiimaha qaaligaa ka siiye markuu isla jawaankii isagu dib u gadanayeyna qiimaha rakhiiskaa ku qaatayo ama qiimihii rakhiiskee sagaalka boqol ahaabaad ku kaaftoomi oo markaa waa nabadgeli ama kii ka koreeye kunka ahaabaad ku dhegiyoo ribaad geli falaha awkasuhumaa oo sagaalkii boqol ah aw riba oo ah kuntii shilin sidaana waa tafsiirka ay qoladaasi mareen tafaasiir kalaa jirta ilaa laba tafsiirsan tafsir kala jira ayb halkaasi marka waxaa soo baxaya oo muxuu ahaay qoliyo tafaasiirka laba tafsiira ugu caansan kuwa laba tafsiira ugu caansan kuwa qola waxay leeyihiin waa inaad tidhaahdo shaygan beeciisa haddaad kaash tahayna waa intaa haddii been aad ku qaadanaysana waa intaasoo ka qaalisan idinkoo labadii beec midna isla goynin in lagu kala dhaqaaqo oo sidaana wax lagu kala gato jahaalaa ku jirtay leeyihi adiga si la yidhaahdaba noocaa faraha badan baa ku jire beeca in shayga laba beec loo kala sameeyo oo haddii uu kaash yahayna beec qaaliya loo sameeyo hadwaxaandhihilaa beec rafiisa loo sameeyo hadduu yahay daynna beec ka qaalisan loo sameeyo masaladaasi waa masalada loo yaqaano baycu ljal fuqahada jumhuurtooduna waxay qabaan inuu bannaan yahay sheekhu islaam ibnu taymiya aada uga hadlay oo majmuuc fuqahawiya keyrkiiba uga hadlay ibnu qayim baycu ljal baa la dhahaa majaamicda fiqiga iyo fataawida jamaacigae mucaasirka ana waxay fatwoodaan hadda inuu banaanya aamaamuaamia fatwoodka ay fatwoonayaane banaynayaanna waxay ku salaysan tahay leeyihiin asalka buyuucdu waa banaanya wa axala allahu albayca waa caam sooma waa nooc beeca ka mida soma waa nooc beeca ka mida wax diidahayana ma jiro xadiidkanna macnahaaba lagama wada xadiikan macnihiisii baan isku khilaafsannaha sooma tafsiirkii laga waday baan isku khilaafsannaha ama waxayba ka doodayaan sixadiisay ka doodayaan adiga masaladaasi waa sidaasoo doodaasaa ku jirta doodaasaa ku jirta waxaase loo baday inuu manaa waa waxaa loo yaqaana oo kaleeto baycu taqsiidna waa loo yaqaana baycu taqsiid oo inta badan magaca wuxuu qaadanayaa daynta marka inyar in yar aad u bixinayso waana tan hadda ay dunuubta iyo masaariifta islaamiga ay isticmaalaan shaygii muxuu ahaaye dayn inaad ku qaadato kadibna lacagtiisa in yar yar aad u bixiso ayib ama dukaamada jiraba ama alaabta laga iibsado ama qalabka laga gato oo laba beec shayga uu ku yahay labadaa beec marka sida loo badanya inay bannaan yihiin ama xadiidkan tafsiirkiisa doodaa faraha badan baa ku jirta oo la isku khilaafsanya macna ayib وعن cمر بن شhcayb can abihi can jaddihi radi allahu canهuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi laa yaxilu ma banaana salafun dayn wa baycun iyo iib iib iyo dayn in laysku xidho ma banaana walaa sharaani laba sharina ma banaana oo fii baycin beyc dhexdii ah beec laba shari in lagu xidhana ma banaana walaa ribxu maa shay faa'iidadiisna ma banaana lam yudman aan la damaanin shay aan la damaanin oo damaanadaada ku jirinna ribxiisi iyo faaidadiisu ma banaana walaa baycu maa shay iibintiisuna ma banaana laysa aan ahayn cindaka agtaada waxaana agtaada oo liiduna milkigaaga aan ku jirinna iibkiisuma banaan ama waxaa wariye alhamsatu shantii baa wariyey wasaxaxa waxaa saxiiyey atirmidiyo wabnu khusaymata walxaakimu kadalika dahabi baa ku waafaqay oo saxiixiyey imaamu dahabi baa ku waafaqay nawawina wuu saxiixiyey sidoo kale sheekh albaanina wuu taxsiilinaya xadiidka casimuu ka dhigay xadiidkani dhowr mas'aluu xambaarsan yahay masalada koobaad waxa weeyaan laa yaxilu salafun wa bayc bayn iyo iib in laysku xidho oo waxay leeyihin waa waxaa laga wadaa inaad tidhaahdo shaygan waan kaa gadayaa calaa an tuqridanii qardan sharti baan kaaga gadayaa shaygan amaan kaaga iibsanayaa inaad wax idaymiso inaad he wax idaymiso waan kaa iibsan laakin daynaysi haye maxaad rabtaa kun shilmaad daynaysii dee raashinkana waan kaa gadanaya in sidaa laysugu xidho baynsiga iyo iibka ma banaan maxaa yeelay baynsigiibaa wuxuu gelayaa nooc mucaawado ah oo wax ku qaadasho ah oo wax kala iibsiya buu gelayaa dayntana sideedaba iibka ma gasho bayntu waa baab ixsaan baabu alixsaan walirfaaq baa la yidhahda waxaa loogu talagalay dadku inay isugu samfalaan ixsaan isugu sameeyaan marka ma gasho mucaawadaadka wax lagu kala qaato ee lagu kala faa-iido ma gasho saas man waa daynta baxdigaa wey daynta beeca ma daynta maxdiga iyo daynta beeci way kala yihin daynta beeci waxa weeye shaygan iid buu kuu yahay iid hadduu kuu yahay ruuxii inaad daymiso waxna saarato kaa lagama wado ee waxaa laga wadaa shaygu beec maaha ruuxii dayn baad ku siisay daynta aad siisay waxba ma saaran karti waa ina dayntii uu kuu soo celiyo dayntii waana kuu celiyo saas maana marka dayn iyo beec in laysku fidhaayo waa laba mucaamalo kala dusan duwan baabkeeduna kala duwan idayni aan kaa gatay ama waan kaa gadayaayo idayni ma soconayso salafun wa baycun walaa shartaani fii baycin ayadana waxaa laga wadaa beecii in shaygii la kala gato laakiin laba shartiyo ziyaadiya ziyaadaan la raaciyo maala waxaa tihi shayga waan kala gadanayna laakiin sharti waa inaad gurigaagana iga ijaarto shaygana aad ii xamaashood guriga ii geyso soo laba sharti ma ah hal baa laguu ogolyahay hal ku ekow xadiidkii jaabireen soo marnay nebigu ratay ka hisiye soo garanaysaan baycun wa shartun waa la ogolyahay iyo hal shardi ah laakiin hal shardi hadduu dhaafood shuruudda iska badsato beec waa buraya saas maa wax iga muxuu ahaay laba shardi oo kaleetana waa kusii xidhaya maya xanaabilado kale waxay ku fasiraan shayga inaad gadato tidhaahdo war shayga waa kaa gadanay laakiin he ii jarjar marada iina tol ah, ii jarjar iina tol ii xamaal haddaad ku dartana kama sii dara kulamaa shuruuddu ay sii badato tacqiib bay keenaysa marka shartaani dibayhan saasay ku fasiraan tafaasiir kalena qolyaha ka bixinay tafaasiir kalena wuu leeyahayo qolyaa waxay leeyihiin oy ku fasirayaan isla beeci ciinada oo ibnulqayim isagoo ku fasiraya shartaani fii beycin oo waa inaad tidhahda masalan shaygan badeecadan kaash markay tahay intaasaan kugu siiyey laakiin sharti waa inaan anigu dib kaaga iibsado cid kale kama gedi karto anaa dib kaaga gadan qiimihii qiimo ka siiyaasan baana kaaga gadan saas maana waa ciinadii lafteedii waa sidaa tafsiirkaana sharaani fii baycin qaarna waxay ku fasiraan sharaani fii baycin baycataani fii baycintaan soo marnay lafteedii bay ku fasiran oo isku mid bay ka dhigaan tafasiirtaaso dhan waa jira walaa ribxu maa lam yudman taana waataan soo marnayo shayga markaad ka faa'iidayso waa inuu damaanadaada ku jiro somaynaa soo shara waa inaad la soo wareegto damaanadaada uu galo haddii dhib ku yimaado adiga uu dhibaatadaas soo gaadhayso markaasaad faa'iidadiisana yeelan karta laakiin haddii dhibkiisu kaa dabcan yahay kama faa'iidi kartid kamana ribxi kartid laanna shareecada waxaa iswadeen nidhi waa laba kasadood oon kala maarmin mucaamalada sharcigu mucaamalaadka gaalada iyo tasarufaadkooda waxyaalahay kaga gedsantaha waxaa ka mid a ah labada kasadood ee khasaaraha iyo faa'iidadu waa inays wadaan haddaadan ku jirin khasaaraha faa'iidaduna kuma jirto haddaad khasaaraha wax kaga jirtana faaidadina waxbaad kaga jirtaa saas daraadeed mucaamalo aad hadda loogu mucaamaloobaa khalada oo inaad tiraahdo warheede muxuu ahay tobankaa kun oo dollar qaad ku shaqee ku shaqee aniga tobankay kunoo dollar baan kaa rabaa haye soo dayma tobankaygii waan kaa rabaa ma khasaarto dhib ma soo gaado qoortaadaba haddana bil walba shan boqoloo dollar ii keen lacagtaydiina markaan u baahdo waan kaa qaadanay lacagtan iyaa damaanadeeda iskale hadday dhib ku yimaado ya ninka loo dhiibay baa damaanadeedana sooma ribixaadana isagaa iskale xagee baad ka soo gashay ma kuu suroobi kartaa inaad tidhahdo lacagtaydii dhib ma gaadhi karo oo damaanadeedii aday ku saaran tahay waxna ii saaroo faa'iide iga sii waa dayn bay noqon sifadaa markay yeelato beynna waxaad ka faaiida waa ribo adigu been hagu magacaabina barto mucaamalada saxdii maxay tahay mucaamalada saxda waa inaad tidhaahdo shaygan lacagtan ku shaqee khasaare hadduu yimaado adna xoogaagii baad khasaartay adna xoolahaan khasaari faa hadduu yimaadona baa santigaasaan ku heshiina ku qaysanayna warcad sooma khasaarihiina waxbaad kaga jirtaa faa waxbaad kaga jirtaa ganacsi sax saxoo sharciga saas daraaddeed shayga sidiisaba haddaadan adigu damaanadiisa lahayn oo khasaaradiisa iyo dhibkiisa una wax kaa soo gaadhayin ma ribxi kartid xoolaha aada iibsatay oo weli gacantaada soo gelina ninkaad ka iibsatay gacantiisii weli ku jira dhibka ku yimaadana asaga uu xambaarayo adigu ma sii iibin kartid oo kama ridxi kartid isladan soo sharxnay ayb walaa ribxu maa lam yudman macnahaasaa lagu wada waana masalada loo yaqaan qawaacid waaweyn oo sharciga leedahayo alkharaaju bildamaan iyo algunmu bilgurmi iyo yani waa labadaas kafadada laga maarmaanka inay iswadaan walaa baycu maa laysa cindaka masaladaasina waxaa laga wadaa shay aadan lahayn oon milkigaaga ku jirin wilaayadaadana aan hoos ibaanin oon lagu dhiibanin ama aadan weli u ahayn ma geli karti taa waxaa sii cadaynaya xadiidka xakiim ibni xisaam cinda ahli sunan wuxuu yidhi rasuulka ilaahay buu u yimi sal l markasu ya rasuul allah yaأti arajulu fayuriidu mini lbayca rasuulka ila nin baa ii imaanaya inaan wax ka gadu rabaa laysa cindii bu le shayga uu rabo inaan ka gadana markaa maba hayaba milkigeyga kuma jira ma hayo fa adfaacuhu lahu min asuuq markaasaan intaan waru kaadiraha isii sugdho baan suuqa uga soo gadiy shayga waan u keenaya ka warran bu nabigu wuxu uri sal ly slam laa tabic maa laysa cindaka waxaan milkigaaga ku jirin dadka ha ka gadi laanna mama lihidba suuqlayda imtixaanka haysta caadi maaha rag baa waxaa ka ganacsadaba markii loo yimaado shaygii ma uu laha dukaankiisa ma hayo ma yaallo dadkii buu la heshiinaya waxaa laga yaraa sambal inuu meesha u yaallo sambal sambalka tusa waa la gorgortamaya waa la heshiinahaya wax yariisii taagna buu leeyahay waa ordahaya midbuu ka soo qaadahaya khalad waay an laga hadlayn laa tabe male xakiim xisaan su-aashiisa lafteedaaba ku saabsanba maxaa la doonayaa waxaa la rabaa si aad uga fakarto marka lagu yimaado sheegaa ma haysaa lagu yidhahdo dadka intaadan heshiis lala gelin gorgorta lala gelin hos sheegi raadi ama saaxiibkaa been kaga soo qaado ama waan soo iibino waan inoo soo iibin waxoogaa macaashana waan kaa qaadanaya si adoon kusoo qaadaba ama kaash soo siiso shaygii keen asagoo meesha yaalla dadka la gorgorsan la heshiiyo ka iibi qaabkaa waad ku fagan karta laakiin adoon hayninba inaad la heshiiso markaa kadib raadiso taasuu hudala lanna shay aan milkigaaga ku jirin ma gedi karti khaas waxay ku tahay mas'aladaasi acyaanta waana laisku waafaqsanya yani waxa weye baycul cayn shay markaad gadayso yaallo oo xaqiiqiya oo cayn ah buu khaas ku yahay laakiin shaygu markuu mawsuuf yahay mawsuufi dimma shay baa la sifaynayaa sifaa la kala gadanayaa shaygaa markaa inuu gacantaada ku jiro milkigaa ku jiro shardi maaha waa baycu salamka aan u tegi doonaba oo maalan kambani baa tahay baabuurta keena ama beer baabad leeda kuusoo go o shaygii ma haysid waad raadinaysaa ruuxii waxaad kaga iibinaysaa shayga sifadiisa waxaad leedahay baabuurka noocaasa moodalkiisu wakhtigaa yahay kambanigaasi soo saaray noocaa iyo noocaasa tilmaamaha le kulli waa la sifaynaya maxaad iga siisanaysa waxaan kaa siisanaya intaa lacagtii keen kulli lacagta waa inaad ka wada qaato hadduu wax ku haro waa baycu kaali bilkaali laba daynadoo laisku gaday wa kala wareeg lacagtoo dhan kadibna baabuurkii raadi raashiin baa sanadka dambe iisoo go-aya noocaasoo qamandioo beriisoo nooca u yaalla iga sii gado waa kaa gadanayaa sax lacagtii keen kasii qaado ku shaqayso hadhowna raashiinkiio sidiisa u keen baabuurkiio sidiisa u keen marka ma haysid waa baycu mawsuufin fi dimna la yidhaahdaa xadiiskan xakiimna kuma saabsana waxaa ka mida ah waxa la yidhahdo buyuuc la yidhahdo buyuuc istisnaac istisnaac oo inta badan hadda la isticmaalo aswaaqda muslimiinta iyo dunuubtii masaarifta islaamiga aada loo isticmaalo waxa weeyaan shay baad waa caqdun calaa camalin wa cayn shay la samaynayo iyo shaqo la qabanayaa lagu heshiinaya shaqo la qabanayo iyo shay la samaynayo oo shaqada ka dhalanaya nin baad u imaanaysaa mindiyahatu ama gurinta tuma waxaana weliba gudin noocaas iyo nocaasaan u bahnay ama midi noocaas toori nocaasaan u bahnay hay qiimaheedu waa intaas sharti maa inaad lacagtii kasii wada qaadato qaar baad sii siin kartaa inuu kaasii wada qaato qaar baad sii siin kartaa kulli baad la maqnaan kartaa shaygii markuu kuu sameeyana lacagtii baad siinaysa ucud istisnaac baa la yidhahdaa xanafiyada ayaa qabta inuu salamka ka baxsanya waana sida hadda lagu camalfalan waayo waxaa gelaya guryaha la kala gato guryaha la kala gatay inta muxuu ahaayey balaan guriga la sawiro kambaniya guryaha ka ganacsado guriga inta la sawiro shuqaqiisa mise qolbuu ka kooban yahay inta meeshana derbigaa lagugu dhajinaya markaad aragto baabuur baa hortaagan geedaha ka taagtaagan quruxdiisa waxaad moodaysaa wax aduu ka jira wax ka jira mara mar inta lasoo sawira miiska laguu saaraya guriga sidanu egyaha lagu leehay wax jirana ma aha sooma waa wax la doonaya hadda kadib in la dhiso kadibna lagaa gado ma gelayo laa tabic maa laysa cindaka xadiiu xakiim ma gelayo baycu listisnaac baa layidhahda baabka lagu galaa kaasina marka xadiiu xakiim oo laa tabic maa laysa cindaka wuxuu khaas ku yahay acyaanta markaa gacanta lagu hayo kala iibsigeeda waxaa milkigaa ku jira hagade laakiin shayga haddaad sifayso sifadiina isla fahantaan tilmaanto sifo waa lagu gadan karaa waxaa ka mid a ah iyadana caynulaayibi wax laydhaha baabku waa inala dheeraanaya aan ka soo laaban walaa baycu maa laysa cindaka ayaan banaanayn shay aan agtaada ahay inaad iibiso rawa ams waahrajahu wuxuu soo saaray fii culuumi lxadiii buu kusoo saaray xaakim xadiidka min riwaayati abi xaniifa abu xaniifa waa imaamkii can camrin almadkuur buu ka warinaya waa camr bnu shucayb can abihi can jaddi bilafdi buu ku wariyey naha wuu reebay nebigu can baycin wa sharin beec iyo shari hal shari iyo beec ayuu nebigu reebay wa min hada lwajhi wejiga uu xaakim ku wariyey ayaa akhrajahu waxaa kusoo saaray atabaraaniyu fi lawsat wa huwa hariib buu xaafid xadiikani waa ariib hal beec iyo hal hari a ah. beec iyo hal shari ah xadiikaasi ma sugna cabdulahi bni ayubin albariir in layhahdo ku jira oo matruuka sanadkiisa maxamed ibni sulaymaan aduhli in layidhahdaa jira isagan tarjamadiisa lalahay abu xaniifa laftiisa imaam fi lfiqhi waay laakin daciifun fi lxadiid waay ninku waxaa laga yaabaa inuu faqih yahay fiqigiisa iyo istinbaadkiisa aan la gaari karin laakiin xifdiga xadiidka iyo dabdintiisa daciif inuu ku yahay abu xaniifa ka mid ah, caleyh raxmatullah xadiis ahaan waa daciif laakiin fiqiga marka la yimaado iyo istinbaadka nusuusta ha meeshaa ragnigu ku leey meeshaas wax wey meeshiisii waay marka abu xaniifana waa ku jira laba ninkanoo dacfana waa ku jira xadiidkani marka ma sugnaa naha can baycin wa sharin waxaa kaloo burinaya nebiga nagii soo marnay xadiidkii jaabir ratigiisii bayci wa sharin soo maaha marka xadiiskani xadiis sugan ma aha waa daciif hada bilah towfiq wsal allah waslam ala nabiyina mxamedi wala ali sabi wslam